alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wa sallama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin ayaynu ku soo jiray qaala imaamu nawowi raximahu llah xadiidka shan iyo konton wa can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qadima cuyaynatu bnu xisnin fanazla cala bni akhiihi alxuri bni qays ibnu cabbaas waxa uu yidhi qadima cuyaynatu bnu xisnin waa yimi cuyayno oo ina xisni a ah baa yimi oo fa nasala wuxuu ku soo degay cala bni akhiihi inankii walaalkii dhalay bimacnaa inanku adeerka u ahaa alxuri bni qays alxuri bni qays loodhan jiray wa kaana wuxuu ka mid ahaa xuri bnu qays min annafari kooxdii buu ka mid ahaa aladiina kuwaasoo yudniihim uu soo dhoweyn jiray cumaru cumar cumar uu soo dhoweyn jiray radia allaahu canhu allah ha ka raalli noqdo cumare wa kaana alquraa'u waxay ahaayeen kuwa qur'aanka yaqaanaa asxaaba majlisi cumar cumar majliskiisa kuwa u saaxiibkee la fadhiista ayay ahaayeen radia allaahu canhu raalli ha ka noqdo cumare wa mushaawaratii ay wa asxaaba mushaawaratii yacni markaa iyo shawrista cumar la shawraayo ow la tashanayo kuwa u saaxiibkaabay ahaayeen kuhuulan kaanuu aw shubbaanan ha ahaadaan qaar gadhmadoobayaala ha ahaadaan kahligu waa gadhmadoobaha weeye aw shubbaanan ama qaar dhallinyaro ah ha ahaadaane hadday mar qur'aanka yaqaaniinoo ahlulqur'aan ay yihiin mansilo weyn bay cumar agtiisa ku lahaayeen kuu la tashadee la shawro ayay ahaan jireen ayay ahaan jireen marka inankanna waxa weeye markaa quraadaasu ka mid ahaa baa loo jeeday waagii saxaabadana dee quraadu waxay ahaayeen dee culamay ahaayeen ile qur'aanka iyo dee sunnadu waxay ku yimaadeen luqa carbeed iyo af carbeed bay ku yimaadeen cidda qur'aanka iyo sunnadii u aqoonta badan ee u garashada badani waxay ahaayeen qaar cilmi badan bay ahaayeen oo aqoon leh oo culamaa ah bay ahaayeen fa qaala cuyaynatu cuyayna wuxuu ku yidhi libni akhiihi inanku adeerka u ahaa yabna akhii inankii walaalkay dhalayow laka wajhun cinda haada alamiir waxaa kuu sugnaaday weji wanaagsan baa kuu sugnaado sharaf baad ku leedahay amiirkan agtiisa wuxuu u jeedaa cumar bnu khadaab fasta'din lii i idan dalab calayhi inaan isaga u soo galo idan ii weydii umuu sheegin waxa marka uu ka ku odhanayo iyo waxa uu ka doonaayo ninkan cuyaynat ibnu xisnina wuxuu ahaan jiray dee nin odayo oo qabiil weyn u tariya waagii hore qabrulislaam wuxuu ahaan jiray nin marka waxa weyaan ciidan badan oo qabiil weyn ayuu u tarin jiray waxaa la odhan jira layihi waagaa hore ee qablulislaam alaxmaqu lmutaac nacaska la ateeco waxa layihi faraska markuu fuulo toban kun baa ka daba fuuli jiray may weydiin jirin xaggaynu ku soconnaa meeshuu u dhaqaaqay ula dhaqaaqi jireen meeshu u dhaqaaqo ayay ula dhaqaaqi jireen berigii dambe waa soo islaamay nebiguna calayhi salaatu wasalaam boqol geela ayuu siiyey raggu boqolboqolka siiyey ayuu ka mid ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam mar buu idan ka soo dalbay inuu nebiga u soo galo markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi uu idma fa bi'sa akhulcashiira mid qolo waxa weeye u saaxiib ah ee isaga uga xun yacnii cibaaro noocaasa ayuu marka ku yidhi cad waa markuu islaamnimada ku cusbaa yacni markaa weeyaan laakiin markii dambe inuu markaa waxa wanaagsanaaday baa lagu xambaaraya fasta'din lii calayhi fasta'dana waa u idan dalbay fa adina lahu cumar cumar baa u idmay markuu idanka u weydiiyey cumar waa u idmay ha i soo gala buuhi falammaa dakhala markuu u soo galay cumar qaala wuxuu yidhi hii yabna khataab yacni cibaaradan hii uu ku leeyahay yacni waxaa loo isticmaalaa nooc markaa zajri iyo tahdiidaa loo isticmaalaa hiihina waa dhacdaa in la yidhaahdo hiihi waxaa loo isticmaalaa yidhahaan laba siyood in warka cid laga gurayo iyo in markaa waxa weeye nooc markaa hanjabaada ay tahay oo markaa laga sajrinayo yacni markaa la doonaayo leeyahay bimacnaa kaanahu leeyahay saa iska daa maxay tahay sidan hi yabna alkhataab yacni ina khataabo sidan iska daa fa wallahi ma tuctiina aljazla allah baan ku dhaartay ee maa tuctiinaa nama siisid aljazla deeq weyn nama siisid walaa taxkumu fiina bilcadli nagumana xukuntid annaga dhexdayada bilcadli caddaalad naguma xukuntid faqadiba cumaru radia allaahu canhu cumar baa cadhooday xataa hamma ilaa uu ku hammiyey an yuuqica bihi inuu ku markaa rido bimacnaa ku sameeyo ay alcuquuba ciqaab inuu markaa ku rido marka waxa weye oo ku sameeyo yacni cuyayna bihi ay bicuyayna ay an yuuqica alcuquubata bihi oo waxaa la xadfay mafcuulkii faqaala lahu alxuru faqaala wuxuu yidhi lahu ay licumara cumar wuxuu ku yidhi alxuru xuru bnu qays wuxuu ku yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodow ina allaha tacaala qaal allah wuxuu yidhi linabiyihi nabigiisa sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi khud ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin khud ilcafwa yacni cafinta qaado iyo saamaxaadda oo iska cafi waamur bilcurfi macruufka iyo wanaag iyo sida sanna amar wa acrid ka jeeso can iljaahiliina kuwa wax magaratada aan waxba garanayna ka jeeso ma iska dhaaf ama khudil cafwa akhlaaqda wanaagsan iyo markaa waxaa deggan ee ladan ee debicsan ee sahlan marka waxaa qaado ama cafinta qaado oo cidda markaa waxa wax kugu samaysa iska cafi macruufkana amar jaahiliintana ka jees qodilcafwa laba tafsiir baa ku jira wa inna haada min aljaahiliin kani kuwa wax magarataduu ka mid yahay wallaahi xuru bnu qays baa odhanaya allah baan ku dhaartee maa jaawasahaa kama tallaabin cumaru cumar kama gudbin xiina talaaha goortuu akhriyay aayadda wa kaana wuxuu ahaa cumar waqaafan mid istaagis badan oo ku joogsi badan cinda kitaabiillaahi ay cinda xuduudi kitaabiillaah kitaabka ilaahay xadadkuu sheegayo midaan ka tallaabin oo ka gudbin buu ahaaye halkaas markaa ku ekaysto aan halkaa dhaafin buu ahaa wixii sharcigu u diido oo kitaabku u diido midaan gelin buu ahaa rawaahuulbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa oo ku tusinayaa sida cumar ibnu khadaab yacni dulqaadkiisu ahaa isagoo amiiruulmu'miniin ah oo mu'miniintao dhan isagu u taliya oo amarka isagu leh ayaa haddana ciddii ku xadgudubtay oo been ka sheegtay oo markaa waxa weeye yacni dhaleecaysay yacni markaa haddana uu ka dulqaatay haddana uu ka dulqaatay oo cibaarada ku saabsan walaa taxkumuu fiina bilcadli waa mukhaalif lilwaaqic yacni dheeraba wuxuu garanayaa cumar bnu khataab inuu cadaalad ku xukumayey marka caddaalad laguma xukuntid waxaa laga garanayaa inuu warkaasi yahay war been ah inuu yahay waxaana laga yaabaa beenta caynkaasa inaan u qasdina isagu ismoodsiiyey waxan waayo beenta in loo badrheedhaa dee waa cadiima min alcadaa'im ninkanna saxaabadu ka mid ahaa haddee waxaa lagu xambaaraya markii dambe inuu wanaagsanaaday ya dee beenta in loo badrheedhaana waa shay culus weeyaan oo allah wuxuu yidhi innamaa yaftari alkadiba aladiina laa yu'minuuna biaayaati illaah waxaa beenta been abuurto oo qura kuwa markaa waxa weeye beeninaya aayadaha ilaahay beeninaya kuwa aayadaha ilaahay beeninaya ayaa beenta been abuurta kuwaasoo qura been abuurta bimacnaa qof muumina uma munaasib ahaa inuu been been abuurto mid u munaasiba maaha marka waxaa lagu xambaarayaa inuu markaa isagu ismoodsiiyey oo isyidhi yidhi marka waxa weeye cadaalad ma sameeyo oo arrinkaasi tawahum ku dhacay ayaa lagu xambaaraya cumar isagoo cadhooday oo weliba eh, ku hamiyey inuu ciqaabo ila ciqaab tacsiira waa yeelanayaayo yacni waxa weeye cidduu aflagaadaynaya waa imaam cadli ah oo shahaada rasuulka ka haysta calayhi salaatu wasalaam inuu ahlu janno yahay yaa ayuu markaa waxaa dhaleecaynaya qof markaa muslimiinta aaxaadulmuslimiin ah, ka mid a ah, hadduu markaa masabido oo dhaleeceeyana dee tacsiir baaba ka imanaysa cuquubo tacsiir ah ciqaab edbin ah in lagu sameeyo taasaa ka imanaysa markii laakiin cumar lagu akhriyey aayadda khudi ilcafwa waamur bilcurfi wa acrid can iljaahiliin kanna jaahiliintu ka mid yahay waxa weeyaan bes halkiiba ku joojiyey wax alla wax cuquuba uu ku sameeyey af iyo gacantoonna ma jirin ya waxba kuma samayn xataa hadal xun kuma odhan kama tallaabin markii aayadda la akhriyey waxay ku tusinaysaa fadliga cumar bay ku tusinaysaa waxay ku tusinaysaa dulqaadkiisay ku tusinaysaa iyo siduu cadhada u liqi jiray taasay markaa ku tuusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni cumar ciddii markaa waxa weeye doonto inay markaa u timaaddaa inay u iman kartay oo dee cumar gaadhar ma lahayn idankan marka waxaan u dalbaayo dee wuxuu doonayey isagunbaa doonayey inuu markaa kaannahu shafaacadiisu wax u taraysee ou isleeyahay waa intay ku sii anfacdaaye wax kuu sii tartaaye kuu sii qabataaye qof kastaa u iman karaya cumar waayo gaadh dadka ka celiye cumar ma lahayn ya dadka qaarkood wufuudda qaar markay yimaadaan oo yidhaahdaan mee marka waxa weeye muslimiinta ninkii u telinayey markay muuqiisa arkaan way u qaadan waayi jireen waxay yaqaaneen marka waxaa dee boqorrada in gaadhar leeyihiin kala dambeeyo oo markiisa la ilaaliyo hub lagu ilaaliyo dee nin keligii oo iska soconayo qof ilaalinayaaba aanu jirin gaar la socda aanu jirin xataa waxaweye laba askarioo dabagelaya aanu jirin qof kasta uu iman karo sida dadkale u soconayaan u soconaya waxa weeye waxay ku noqon jirtay layaab bay ku noqon jirtay shay aad iyo aad ula yaabaan waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka quraada ah in la sharfo ay yihiin dad marka waxaweye karaamo iyo sharaf mudan oo sababta marka waxaweeye loo fadilay dadka quraadaa dadka kale looga fadilay xataa iyagoo dhallin yar loogu daray kuwa cumar la tashanayo amiirulmu'miniinku la tashanayo lagu daray waxay ku tusinaysaa mansilada iyo qiimaynta ay leedahay bay ku tusinaysaa in la qiimeeyo dadka qur'aanka yaqaana waxaa la soo wariyey inay saxaabadu marka ay yidhaahdeen ruux naga mide eh, hadduu markaa suuratulbaqara barto oo xafido jadda fii acyunina indhahayga waa ku weynaan jiray ya yacani waxa weeye ruux weyn ayaannu marka u qaadan jiray markaa saas aawadeed waxaa laga qaadanayaa dadka marka waxa weeye culammada ama marka waxa weeye quraada ay qur'aanka yaqaana karaamada in la sharfo ayaa markaa laga qaadanaya taas ayaa laga qaadanayaa xadiisku marka waxyaalaha kutusanaya ka mid a xadiiska lix iyo konton wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullahi bn mascuud wuxuu sheegay anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam in rasuulka ilaahay qaala uu yidhi innahaa satakunu bacdii asaratun innahaa qisadu waxay tahay satakunu bacdii aniga dabaday waxaa jiri doona xasili doona waxaa dabaday jiri doona asaratun doorbid markaa cid la doorbido bimacnaa yacni markaa eh, loo badiyo iyaga loo buriyo waa burin wax loo burinayo oo wax ziyaado a la siinayo intay xaqa u lahaayeen dad kalena xaqoodii laga yaraynayo wa umuurun iyo umuuro ayaa jiri doona umuurahaasoo tunkiruunaha aad diidaysaan oo qoonsanaysaan oo bimacnaa umarada qaarkood iyo madaxda qaarkood markay yimaadaan dadka qaarkood bay dee xoolihii iyo manaasibtii iyo waxyaalaha u burinayaan oo siyaado siinayaan dadna waa ku yaraynayaan ama waa ka qadinayaan asaladu waa burintaa weeye wa umuurun tunkiruunaha iyo umuuro aqoonsanaysaan bimacnaa sharciga inay khilaafsantahay daraaddeed baa u qoonsanaysaan inkaarku halkaasu ka imanaya qaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadii yaa rasuula allaahi ee rasuulkii ilaahayow famaa ta'murunaa maxaadna amraysaa haddii saasi ay dhacdo oo xuquuqdayadii wax ka mida naloo diido cid kalena markaa loo buriyo oo siyaado la siiyo maxaadna faraysaa qaala tu'adduuna alxaqa aladii calaykum wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa gudanaysaan xaqa korkiinna ku sugan ayaa gudanaysaan bimacnaa xaqa korkiinna ku sugan guta oo bixiya wa tas'aluuna allaha allah waxaa weydiisanaysaan alladii lakum xaqa idiin sugnaadayna allah baa ka baryaysaan xaqa idinka laydinku leeyahayna waa bixinaysaan oo waa la imanaysaan bimacnaa samcigii iyo taacadii baa la imanaysaan oo wixii macsi aan ahayn idinku ku ateeca madaxdoo ku maqla macsi cidna laguma ateeco laa taacata limakhluuq fi macsiyati alkhaaliq laakiin wixii macsiya dembi aan ahayn idinku markaa taacadii la kaalayoo ku ateeca oo ka maqla oo ku caawiya xaqiinna idinka maqanna ilaahay ka barya allah baa idin siin doona ima fi dunya wa ima fi alaakhira muttafaqun calayhi xadiiska waa laysku waafaqsanyaen bukhariiyo muslim baa labadooda soo wariyeen wal waalaharatu asaraduna alinfiraadu bishay waa in shay lala keli noqdo caman lahu fiihi xaqun cid xaq ku leh lagala gaar noqdo yacni iyadoo xaq cidi ku leedahay xaqii inaan ciddii la siina lala gaar noqdooo ciddii wax ku lahayd cid ka midii ay la gaar noqoto xaqii iska wada qaadato kii kalena laga qadiyo kaasaa asare la yidhahdaa waxaa laga qaadanayaa xadiiskan madaxdu hadday marka waxawayn la timaaddo dembiye iyo la timaado ashyaa macaasi ah ama markaa xuquuqihii marka waxaweye dadka inay u simaan ay ahayd ay u simi waayaan oo iyagu ay bursadaan ama dadka qaarkood ay u buriyaan xaaladda noocaasa inaan markaa waxa loogu baxayn oo lala dagaalamaynin waayo fasaad ka badan iyo dhibaato ka badan baa ka imanaysa dhibaato ka badan wixii keenayana dee in lala yimaado ma ah qofaan dembaabayna ma jiro yacni markaa amiir macsuumana la heli maayo laakiin gaalnimo hadduu gaaloobo markaa imaaradii waa ka baxaya waa casilmaya laakiin wax macaasiyo gaalnimada ka sokeeya kuma casilmayo waxaanay noqonaysaa inuu madax ahaado oo lagu maqlo lagu adeecaa xaalka noocaasa dee shar kaleu ku gudban yahay waayo balaayo badan baa markaysaga ku baaqanaysaa inta madaxdu joogto oo la maqlayo oo dadku madax iyo manje ay kala leeyihiin waxaa la yidhaha suldaanun khashuum khayrun min fitnatin taduum yacni markaa suldaan ama markaa nin madaxoo yacni daalim ahi wuxuu dhaamaa fitna daa'imta fitna daa'imta ayuu dhaamaa oo dee waxa weeye dadkii fasaadkoodii yani waxbuu noocan maa waxbuu dabdinayaa ya oo waxa weeye inay qabaa'ish islaayaan inay dadka islaayaan in waxa weeye marka waxyaalahaasi fitankaasi ay dhacaan waxaa laga yaabaa taas marka waxa weeye inuu marka waxa kala dabdiyo oo kala celiyo ayaa markaa laga yaabaa laakiin waxa weeye haddii aan madax iyo manja ayna kala jirin dee fasaad fara badan baa ka imanaya saas aawadeed yacni markaa xaqa yaga haddaanayna siinin annaguna xaqooda siin mayno la odhan maayee xadiisku wuxuu tilmaamayaa idinka xaqa laydinku leeyahay bixiya oo samciga iyo taacada ah inaa wixii wanaagsan ee shariicadu aynay diidin ee dembi aan ahayn in lagu maqloo lagu ateeco taas markaa fuliyoo la kaalaya xaqiinna idinka maqanna allah ka barya oo xaqiinnana allah weydiista sidaas yada a markaa sameeya waxaa lala imanayaa sida wanaagsan ayaa la samaynayaa waa fasaadkana waa laga taxadiraya wax madaxda loogu bixi karaana waa gaalnimada uun sida xadiiskii marka uu sheegaayo xadiiskii cubaada uu sheegayo inuu cubaada yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nagula baayactamay wa an laa nunaasica alamra ahlahu qaala ila an taraw kufran bawaaxan cindakum min allahi fii burhaan talada cidda haysa inaanaan ku qabsan baa nebigu nagula ballamay ayuu odhanaya cubaadatu bnu saamit qaala wuxuu yidhi ilaa an taraw kufran bawaaxan inaa aragtaan mooyaane gaalnimo cad inaa aragtaan ya oo laa yaxtamilu ta'wiilan hayra alkufri culamada qaar waxay ku fasireen bawaaxa shuraaxda qaarkood waxay ku fasireen ta'wiilaan gaalnimo ahayn waa inaanu aqbalayn waa gaalnimo cad oo ta'wiil markaa waxa weeye gaalnimo aan ahayn aqbalayn waana shay la hubo malabmale ma aha maaha waxa weeye markaa qaraa'in iyo amaaraad isa soo xoojinaya sheegaya ninkan inaanu muslimba ahayn ama gaalnimo qarsanayo ama wax la mida ah waxaas waxba lagu dhisi maayo ilaa an taraw ilaa an tadunnuu lama odhan ilaa an malaysaan ya yacani lama odhan marka danni iyo male kuma filla qaraa'in iyo amaaraad kuma filla waa inuu yahay wax markaa la arkayo oo markaa waxa weeye la hubo ama markaa qalbiga laga ogsoon yaho yaqiin ah aan shaki ku sugnayn male male aan ahayn ilaa an taraw kufran gaalnimo waa inay tahay waxa markaa waxaa lagu hubaa ninkaasee lagu arkay macaasi iyo dembiyo markaa ka sokeeya gaalnimada loogama jeedo waxa loogu bixi karo kufrigaasina waa inuu yahay bawaax laa yaxtamilu taawiilan hayra alkufri taawiil aan kufri ahayn waa inaanu aqbalay ya cindakum min allahi fii burhaan xagga allahna aa ka haysaan xujo iyo daliil uga haysaan inay gaalnimo tahay yacni waa xujo iyo daliil waa ina allah uga haysaan kuma filla in la yidhahdo sheekh ebel ama sheekh fulaan ama sheekh callaan ayaa yidhi waxaasi waa gaalnimo kuma filla waa in burhaan daliil cad loo hayaa oo sharciga looga hayaa allah baa yidhi iyo rasuulkiisaa yidhi looga hayaa in markaa waxaasi gaalnimo yahay waxaa la mida hadday dee muslimiintu ku ijmaacaan oo ijmaac ay tahayna iyaduna inay marka waxaweye dee gaalnimo noqonayso shaki kuma jiro oo waxay iska noqonaysaa markaana mid eh, qaciyay markaa noqonaysaa marka waxa weeye calaa kulli xaal taas waxaan ahayn inaan loogu baxayn ayaa markaa laga qaadanaya taas waxaan ahayn inaan loogu baxayn baa laga qaadanaya xadiidka toddobiyo konton wa can abi yaxya usayd ibni xudayrin radia allaahu canh bukhaariyo muslim waxay ka soo wariyeen abi yaxya oo usayd ibni xudayr ah oo ka mid ahaa saxaabadii hore wakhtigii hore islaamtay asxaabu alcaqabati athaaniya ayuu ka mid ahaa saxaabadii ansaarta ahayd ee nebiga la kulantay ee baycadii baycatulcaqaba baycatulcaqaba baycadii labaad ee la gashay ayuu ka mid ahaa laba bayco ayay markaa la galeen ansaartii oo intuu maka joogay nebigu calayhi salaatu wasalaam intay ugu tageen ay la kulmeen ayna ku yidhahdeen noo kaalay annagaa ku daafacayno waxaannu markaa eh, dumarkayaga iyo carruurtayda ka daafacayno baanu kaa daafacaynaaye noo kaalay marka eh, baycatu alcaqabati aluulaa iyo baycatu alcaqabati athaaniya la yidhahdaa ta horraysay tirada saxaabada ka qayb gashay waa koobnayd laakiin ta labaad yacni markaa saxaabo badan baa ka qayb gashay oo ilaa toddobaatan gaadhaya ta hore laakiin way koobnaayeen labayo toban bay ahaayeen marka wuxuu ku jiray eh, saxaabadaasu ka mid ahaa waxaanu ka mid ahaa saxaabadii markaa fudalada ahayd ayuu ka mid ahaa eh, aws baanu isagu ahaa aws ayuu ahaa ragga markaa sharafta agtooda gaarka ah ku leh ee eh, waaweynee odayaasha u ah ayaanu markaa ku jiray nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa ammaanay oo nin waxa u wanaagsan buu ihi usayd ibnu xudayr xadiiska tirmidiga sida ku soo aroortay culamada qaarkoodna ay quweeyeen marka fadaa'il khaas iyo manaaqib khaasana saasuu u leeyihi anna rajulan min alansaari qaala yaa rasuula allah wuxuu sheegay usayd ibnu xudayr in nin ansaarta ka midii ah qaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow alaa tastacmilunii maad iga dhigtid caamil maad iga dhigtid bimacnaa mid waxa weeye mas uuliyad aad u dhiibto maad iga yeeshid caamilnimada laba shay baa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa cidda sekada loo xil saaree soo ururinaysa marna waxaa loo isticmaalaa ciddii markaa mas-uuliyad looga dhigay beled oo layihi meesha adigaa ka mas-uulah beledka ama qaryada adiga ayaa mas-uulka ah labada waa loo isticmaalaa marka tan sekada la soo urinayo lafteeduna waa nooc wilaaye ah nooc wilaayo oo madaxtinimo ah weeyi marka alaa tastacmiluuni macnu waxay noqonaysaa maad iga dhigtiin mid mas-uuloo aad mas-uuliyad u dhiibto oo maamulayo ama sake ha noqoto ama beled inaad markaa mas-uul iga dhigto ha noqotee kama stacmalta fulaanan sidaad ninka hebel la yidhaahdaba aad uga dhigtay caamil uga dhigtayoo mas-uuliyada aad ugu dhiibtay madanna mas-uuliyad iyo imaaro ii dhiibtid iyo madaxtinimo fa qaala nebigu wuxuu idhi calayhi asalaatu wasalaam innakum satalqawna bacdii athara innakum idinku satalqawna waxaad la kulmi doontaan bacdii aniga dabaday atharatan yacnii xuquuqdii aa lahaydeen in laydin wada siin waayo xuquuqda laysku jeebo oo laysku koobo oo madaxdu iyagu ay isku koobaan baad la kulmi doontaan fasbiruu sabra xataa talqawnii cala alxawd ilaa ay igula kulmaysaan markaa darka ay la kulmaysaan ilaa darka ay igula kulmaysaan xawdka nebiga sala allahu alayh wasalam halkaa ilaa aynu ku kulmayno sabra mutafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim way isku waafaqeen wa usaydun bidammi alhamza magaca usayd wuxuu ku sugan yahay hamzada godaalkeeda wa xudayrun xudayrna bixa'in muhmalatin madmuumah wuxuu ku sugan yahay xa yacnii godan oo markaa aan dhibica lahayn waxaa loo jeedaa si aan loogu qaldin markaa ama khaa ama jiim loogu qaldin iyo wadaadin daad ayay ku sugan tahay daadkaasoo mucjamatin dhibic leh oo maftuuxatin la kordhigay markaa si aan dabdiga loo qaldin ayaa markaa xuruufahan loogu xarakaynaya loogu dabdinaya xuruufaha saasaa loogu dabdinaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu sii sheegay wax dhici doona oo weli aan dhicin markaas aan dhicin taasna macnaheedu waxay tahay waa arrin ghaybiya ee ka mida ah waxyaalaha mustaqbalkee soo socda inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka sii warramay waxaanay ka mid tahay min dalaa'ili nubuwatih waxyaalaha nebinimadiisa caddaynaya ayay ka mid tahay waayo waa ghayb waxa soo socdee dhici doonaa marka inuu waxyuun ka ogaaday noqonaysaa ee asaradii uu nebigu sheegayna calayhi salaatu wasalaam siduu u sheegay u dhacday siduu u sheegay ayay u dhacday si gaarana qolada ansaartu waa la kulmeen iyadoo dadkuba ay la kulmeen ansaartuna si gaara waa ula kulmeen waayo xukunka iyagu may qabanaynin oo waata nebigu calayhi salaatu wasalaam dee uu yidhi ala'immatu min quraysh madaxda quraysh bay ka soo baxaysaa marka maadaamay sidaas tahay waxaa dhacday madaxdii kala dambaysay maadaamay ka soo baxaysay uun quraysh ka soo baxaysay iyaguna wakhtiyada qaarkood beryihii dambe ay isku qabqabsanayeen waxay markaa noqotay ansaartii in waxa weeye aad iyo aad aan loo dhaqaalayn ayay markaa noqotay saas yadaa bay noqotay laakiin khulafaa uraashidiinku iyagu waa siinayeen xuquuqdooda waa siinayeen ciddan markaa wax asrada ku samaynaysaa waa ciddii ka dambaysay weeyaan baa loo jeedaa ciddii ka dambaysay baa loo jeedaa xukum caamana weeyaanoo cid kasta oo sidaa la kulanta oo xuquuqdii marka ay lahayd madaxda qaarkood ay siin waayaan yacni waxay tahay in markaa la sabro oo waxaa la yidhaahdaa sabirka lagu sabraayo calaa jawri alumara madaxda markaa dulmigooda lagu sabrayo iyo joorfalkooda waa asal ka mida usuusha ahlusunna waljamaaca asal ka mida weeye asal ka mida weeye sida ahlucilmigu markaa ay sheegeen haddii lagu sabri waayona fitan baa ka imanayo dhibaatooyin badan baa ka dhacaya marka waxa weeye sharkii la karaahiyeysanayey shar ka badan baa imanaya yacni dhibta ka badan badanee imanaysana lama rabo oo dhibaatada in la kordhiyo la dooni maayo oo maa kasura dararuhu calaa nafcihi fa huwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka bataa shareecada wuxuu ku yahay xaaraan buu ku yahay saas aawadeed yacni sabirkaas ayuu u keenay sheikhu baabka xadiiska ugu soo arooriyey sabirku inuu yahay markaa mid la rabo oo ma'muuru bihi oo la amray markaa sabirku inuu wanaagsan yahay baa laga qaadanaya waxaanay ahlucilmigu yidhaahdeen sabirkaa lagu sabraayo calaa jawri suldaan lagu sabrayaa waxa weeye waxaa ku sugan yacni kafaaro dembiyada lagu daadinayo ayaa markaa ku sugan dhibaatooyinkaas sabirkaana ajar baa laga helayaa oo sawaab iyo ajar ayaa laga helaya waxaa kaloo xadiiska ku sugan isbaatu alxawd darka nebiga sala allahu alayh wasalam in la sugayo la isbaatinayo ayaa ku sugan oo nebiga waxaa u sugnaaday dar baa u uu ka waraabinayo ciddii ummaddiisa ee rumaysay uu ka waraabin doono darkaas in la sugayana waa ku sugan yihi waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa yacni dalabka marka ay uu dalbaday ninkaasi uu dalbaday imaaro uu dalbaday iyo madaxtinimo nebigu markaa inaanu ka ajiibin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam sida xadiis kale uu ku sheegay inna laa nuwalli hada alamra axadan sa'alahu aw xarasa calayh nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinkan uma dhiibno cid ku dadaashay oo raadisay amana weydiisatay ma siina waa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeye cidda markaa dalbato madaxnimada inaan la siinna waa laga qaadanaya waxyaalaha laga daliishanaayo ayay markaa ka mid tahay xadiidka siddeed iyo konton wa can abi ibraahiima cabdillaahi bni abi awfa radia allahu canhumaa ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam cabdullaahi bni abi awfa waxa uu sheegay in rasuulku sala allahu calayhi wasalam fii bacdi ayaamihi alatii laqiya fiiha alcaduwa maalmihiisii mid ka mida allatii maalmahaasoo laqiya fiiha alcaduwa cadowgii gaalaadu la kulmay intadara waa sugay xataa idaa maalat ishamsu wuxuu sugayey ilamaa iyo markay qoraxdu markaa iilatay oo samada bartankeeda xaggay u dhacaysay uga iilatay oo u dhaaftay qaama fiihim dhexdoodu istaagay nebigu calayhi salaatu wasalaam fa qaala wuxuu yidhi yaa ayuha annaasu dadow laa tatamannaw liqaa'a alcaduw laa tatamannaw ha tamaniyinu ha jeclaysannina liqaa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysannina ama cadowgu inuu idinla kulmo ha jeclaysannina waa masdar marka waxaan yacni mutacaddi ahoo marka waxaa suuragal ah in la faacilkii baa loo idaafeeyo liqaagu iyagu ka dhacaya ama mafcuulkii baa loo idaafeeyo iyagu ku dhacaya yacni faacilkii ama mafcuulkii labada mid walba waa loo fasiri karaa was'alu allaha alcaafiya allah weydiista alcaafiyata inuu markaa fitanka iyo dhibaatooyinka idinka badbaadiyo allah weydiista fa idaa laqiitumuuhum haddaad la kulantaan cadowga fasbiruu sabra oo adkaysta oo sugnaada waclamuu waxaa ogaataan ana aljannata in jannadu taxta dilaali siyuuf hadharka seefta hoostooda inay ku sugan tahay ogaada uma qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahumma ayaa allaahu allaahow munzilalkitaabi kitaabka kii soo dejiyeyow kitaabka qur'aankaa kii soo rogayow wa mujriya asaxaaba ee daruuraha kii socodsiinayayow wa haazima alaxzaab gaashaanbuuraha gaalaad ee isa soo bahaystay kii jebinayow ihzimhum gaalada jebi wansurnaa calayhim ilaahay uu nooga hiiliyo annaga noo gargaaro guushana sii muttafaqun calayh bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani wuxuu tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa sugi jiray ilaa inta qoraxdu samada bartankeeda ka iilanaysa inuu sugi jiray laba goorood baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dagaalami jiray oo dagaalka bilaabi jiray hadduu idiraari yahay oo kugu yimaado waa goortii lagu yimaado laakiin markaad adigu cid weerarayso laba xilli baa ugu fiican labadaa xilli waa maxay mid waa salaadda hore weeye oo waa wakhtigii dee nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma baarik liummatii fii bukuuriha in wakhtigaa hore marka waxaweye kallahaadda yacni markaa salaadda hore lagu bilaabo iyadu waxa weeye waa sidaa waa jirtaa wakhtigaa haddaanu nebigu markaa weerarin calayhi salaatu wasalaam dib buu u dhigi jiray ilamaa iyo inta wakhtiga duhur ay gaadhayso oo qorraxdu samada bartankeeda ay ka iilanayso ilaa wakhtigaa laga gaadhaayo oo dabayshii saba soo dhacayso yacni waa u kaadin jiray marka xikmadda ku jirtaana waxay tahay dabayshaana inay soo dhacdo riixu saba oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi nusirtu bisaba oo uhlikat caadun biddabuur dabayshaa saba la yidhaahdo marka ayaa laygu hiiliyo laygu gargaaray wakhtigaas bacda duhurka aynay soo dhacays wakhtigaa bacda duhurka ayayna marka waxaa soo dhacays marka taasi waa ku jirtaa salaaddii duhur lafteeda in la gaadho waxay yidhahdeen culammadu waa ku sugantaho awqaadda salaadda waa wakhti allah la caabudaayo oo ducadu inay mustajaabo noqotaa la rajaynaya allah baa loo sujuudayaa marka waxa weeye xaaladda noocaasana in lala sugayo iyaduna waa noqonaysa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida ayaamka waxaa loo jeedaa ghasawaadkiisii ayaa laga tilmaamaya oo maalinta dagaal jiro yacni ghaswadii maalin baa lagu cabiraa yowmu badrin baa la odhanaya wa ghaswatu bedrin baa loo jeeda yowmu uxud wa ghaswatu uxud baa laga tilmaamaya oo maalin gudaheed bay dee dhacaysa markay samadii bartankeeda qoraxdii ka iilatay oo wakhtigii duhurku soo galay ayuu nebigu khudbad la kacay calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi dadow laa tatamannaw liqaa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanino ha tamaniina laba siyood bay culammadu u kala fasireen bacdu ahlicilmi waxay u fasireen oo sida badan ah saxiixana ah in laga tilmaamaayo cadowga inaad la kulantaan idinku ha tamanniino dee waa arrin imtixaan oo imtixaankaa inaad ku baasi doontaan iyo inaad ku dhici doontaan kama warqabtaan marka arrin ibtilaay oo imtixaan ah oo sida arrinkiinnu noqon doono aydaan ka warqabin idinku marka waxaan ha jeclaysanina marka hore saasi waa weji weji labaad waxay tahay waa in la yidhaahdo waxaa laga tilmaamayaa laa tatamanaw liqaa'a alcaduwi in laga tilmaamayo si gaara xaalad gaara in la reebaayo oo tamanniga marka cadowga lala kulmaayo lama wada diidaaye oo waa shay taaco oo qurbo ah weeye markaa gaalada lala jihaadayaa shay qurbo oo cibaado ah oo rabbi loogu dhowaanaye waxa markaa la diidaya waxay tahay xaal aan fiicnayn in lagula kulmo iyadoo la iscajabinayo iyadoo la kibirsan yahay iyadoo riya iyo istus lala imanaayo iyadoo cadowga la yaraysanayo aan dadaal badan iyo marka waxaweye kagaashaamad badan aan la samaynaynin waxyaalaha noocaasa ah ayaa la diidayaa bay culammada qaarkood yidhaahdeen waana sida waxaweeye yani markaa e, maaziri shiikhii la odhan jiray oo shuraaxda muslim ka mid ahaa waa siduu maray qolyo kalena markaysa markaa ay ka soo qaateen oo ku raaceen waana sida sheekh ibnu baaz uu ku tegaayo in markaa looga jeedo xadiiska lagu fasirayo waxaan odhanayaa asheekh ibnu baaz tacliiqaadkiisa wuxuu odhanayaa cadowga gaalaad in lala kulmo oo bimacnaa lala jihaadoo lala dagaalamaa waa shay taacoo qurba ah weeye yacni marka waxa weeye marka waxaa loo jeedaa idinkoo iscajabinaya oo waxa weeye markaa ama muraa'inahoo istusaaya ama nooc icjaab idinku jiro iyo wax la mida ha tamaniyina ha jeclaysanina saas iyadaabaa markaa loo jeeda culammadu saasay yidhahdeen buu odhanaya waxaan u tirinaya culammada wuxuu u jeedaa taaifa ka mida ayuu ka tilmaamaya oo usluub la isticmaalo in la yidhaha qaala alculamaa'u kada lagana tilmaamaayo qayb ka mida culammada ayaa saa yidhi laga tilmaamaayo alimaamu nawowi markuu waxa weeye masalada marka uu sharxayo labada qowl waa sheegaya laakiin wuxuu odhanayaa sida saxiixii waxay tahay in laga tilmaamaayo cadowga gaalada inaad la kulantaanba idinku ha jeclaysanina totaliba saxiix waa sidaasuu odhanaya waxaana markaa caddaynaysa dee hadalka ka dambeeya muxuu yahay wasalu llaha alcaafiyata allah weydiista caafiya ya alcaafiya min alfitan oo dee ilaahu imtixaan lama yidhaahdo oo imtixaan lama dalbado lama jeclaysto imtixaanka inaad ku dhici doonto iyo in kale kama warqabtid ilaahay caafiyada ka bari marka siyaaqu wuxuu ku tusinayaa macnaha loo jeedaa inay tahay tamanniga in marka la wada diidayo cadowga marka in la lala kulmo la tamaniyayoo la jeclaysanayo intaa la wada diidayo ayay markaa ku tusinaysa yacnii sidaas waxa weeye in markaana culamo badan baa doortay aksarka culammaduba sidaasay u badan yihiin ibnu cuthaymiin laftiisuna wejigaas ayuu dooranayaa in laga tilmaamayo cadowga inaad la kulantaan ha jeclaysanina waayo imtixaanka inaad ka bixi doontaan ma ogidin markaas in ilaahay shahaado la weydiista iyo cadowga in lala kulmo yacni in la jeclaystaa laba shay oo mutalaazimaana ma aha buu odhanayaa way kala bixi karaan oo iyadoo markaa ruuxii shahaado doonaayo ilaahayna shahaado ka baryayo ayaa haddana waxaa dhici karta cadowgii inuu markaa khusuuska cadowgan inuu la kulmo inaan waxba tamanniyayn ta kale haddii tamanniga cadowga la tamanniyayo nooc markaa waxaa jiri kara inaan si fiican looga gaashaamanoo lays yidhaahdo mar walba dee waxa weeye markaa way jabi doonaan iyo wax la mida taasi waa ka iman kartaa calaa kulli xaal yacni waxa weeye ilaahay caafiyada ka barya laakiin hadday dhacdo inaad la kulantaan ku sabra oo sugnaada xadiiskana waxaa loo keenay inuu sabirkii amraayo ayaa markaa loo keenay marka sabirku inuu waajib yahay ayaa laga qaadanayaa yani taas ayaa laga qaadanaya caafiyadana in ilaahay laga baryayo ayaa laga qaadanaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay waa weydiisan jiray sida adkaaraha ku soo aroortay cafiga iyo caafiyada alcafw alcaafiya wuxuu kaloo nebigu ku daray calayhi salaatu wasalaam waxaa ogaataan jannadu inay ku sugan tahay iyo sawaabka janno ee in lagu helaayo hadharka seefaha hoostooda bimacnaa gaalada marka loo dhowaado lala dirirayo lala jihaadayo dhowaanshaha loo dhowaado waxaa ka imanaysa dee seeftoodii inay gaari karto yacni seeftana saraa loo qaadaayo yacni waxa weeye dadku waa ka hoosaynayaan qofka la doonaya in lagu dhuftaa dee wuu ka hoosaynayaa marka waxa weeye dhowaanshaha markaa cadowgii lagu dhowaado ee lala dirirayo ayaa markaysaga fadliganna marka loo tilmaamaya oo loo sheegaya waxaana seefaha loo soo gaar yeelay dagaalada marka waxaweyan carabta waxaa u qaalib ahaa seefaha u qaalib ahaa ta kale waa midda labaadee yacni warmaha marka iyo leebabka iyo riditaanka la isku ridaayo de cadowgii yacni marka layskuma dhowaa oo xoogaa dee waa la kala yara eh, durugsan yahay waa la yani waxba udhexeeya laakiin seefuhu waa marka cadowga loogu dhow yahay haddii seefta laysla dhacaayo yani waxa weye waa marka cadowga loogu dhow yahay marka taas baa laga tilmaamayaa fadliga weyne inay ku sugan tahay in cadowga gaalaad lala jihaado oo waxaweye lagu dhowaado oo waxaweye markaa lala dagaalamo ilaa markaysa markaa seefahoodu meel ay kaa gaari karaan aad markaysa markaa u gaadho inay markaa fadli weyne ku sugan tahay oo maadaama xaaladdaasi ay adag tahay way ka fadli badan tahay marka laga durugsan yahay leebabka la ysku soo ganayo kadib nebigu waa duceeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugan in waxa weeye sajci ducada lagu samayn karo sajcigu waa maxay waa hadal isku beegbeeganoo wax ku dhammaanaya oo aan gabay ahayn munzila alkitaabi wa mujriya asaxaabi wa haazima alaxzaabi haddamarintaa waxaanay culammadu yidhaahdaan ducada in sajci lagu sameeya karaahiya ay culammada qaarkood sheegaan laakiin waxay culammadu yidhaahdeen wakhtigay karaahiyada tahay waa markay takalluf ku jiro ee qofku isku kallifaayo ya oo uu marka waxaweye ku mashquulayo ducadii yani halkuu waxaweye tadarucii iyo yani isdullayntii iyo uu la iman lahaa ya qalbigii inuu soo xaadiriyo ikhlaaskii alfaadda inuu isku beegbeego u ku mashquulayo xaaladda noocaasa yani marka waxaweye sajciga in takalluf lagu sameeyaa la karaahiyaysaa ducadii laakiin haddii aynay markaa ku soo dhicin takalluf aynay ku iman ay noqoto markaysaa si dabiiciya isagoo aan ku mashquulin markaysaa markaa inuu hadalladan yidhi aa isku beegbeegantay ee miduu markaa doondoonayo oo raadinayo ku mashquulayo oo yacni marka aynay ahayn niyadii ku daciifayso xaaladda noocaasa xaraj kuma sugna ya laakiin hadday noqoto takalluf inay ku dhacayso oo la ysku kallifaayo alfaaddan aada ugu mashquulayo xaalka noocaasa waxay yidhahen waa makruuh waayo niyadii baa daciifaysa iyo xuduurkii qalbigu uu soo xaadirayey iyo tadarucii rabbi laysu dulaynayey ashyaadaasaa markaa daciifaya waxaa ku sugan asmaada ilaahay inuu ka mid yahay munzil alkitaab iyo mujri asaxaab iyo haazim alaxzaab waayo allah baa lagu baryaya walilaahi alasmaa'u lxusnaa fadcuuhu biha marka maadaama allah lagu baryaayo yaa munzil alkitaab macnuhu u dhacaayo xarfunidaagii waa qadaran yahay oo mujriya saxaab yacni markaa iyaadii nidaag waa u wada qadaran yahay waxay markaa noqonaysaa asmaa ilaahay inay tahy waxaa kaloo laga qaadanayaa in waxa weeye ducada allah marka la baryaayo in asmaada ilaahay rabbi lagu baryayo in markaa asmaa mutacadida inta rabbi loogu yeedho in kadib ducada la raacin karo waa inay laazim ahayn isim keliya inaad markaa waxa weeye aad markaa yacni ku yeedho markaa hore waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam afar isim intuu israaciyey allaahumma munzila alkitaabi wa mujriya asaxaabi wa haazim alaxzaabi markaasuu marka habaaray ihzimhum wansurnaa calayhim munaasabada ka dhaxaysa eeg yacni haazima alaxzaab iyo ihzimhum ya yani waxabay munaasabada ka dhaxaysaana yacni iyaduna waa muuqataa waxaa kaloo ku sugan gaalada marka la habaarayo in lagu habaaro inuu ilaahay jibiyo iyo inuu ilaahay nasriga uu markaa inaga siiyo oo muslimiinta siiyo nasriga sidaa in markaa waxaa lagu duceeyo ee waxa weeye markaa aan lagu ducayn ilaahu wada tirtiro wada baabiyo xabad ha ka reebin nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ducooyinkiisii uu ducaynaayo gaaladu wuxuu ugu ducayn jiray inuu ku habaarayo inuu ilaahay jebiyo iyo in nasriga markiisa markaa uu siiyo muslimiinta markaa uu siiyo oo libinta iyagu ay helaan saasuu ku habaari jiray sidaas ayay markay dhacdo inuu habaaro uu ku habaari jiray marka in la yidhaahdo dhammaan wada marka waxa weyaan wada tirtiro xabadiyana ka hadhin ta noocaasi waxay yidhahdeen culammadu munaasib ma aha yacnii nebi nuux ducadu ku duceeyo kale rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara innagu inaynu ku ducayno ma aha bay yidhahdeen culammadu waayo dee ilaa aakhiri dahri gaaladu inay baaqi noqonayaan baa laynoo sheegay marka waxa weye sunnadii ilaahay ee kowniga ahaa waa duca khilaafsan waa midda labaadee yacnii nebi nuux calayhi asalaam isaga waxaa loo sheegay cid ka islaami doontaa inaynay jirin gaaladaas wax allo waxay dhalayaan xataa inaan cid ka islaamayn isyagoona islaamayn ya innaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara marka maadaama innagu taa aynaan ogayn eh, dee markaa kuma habaari karro markaa ta noocaasa ta noocaasa inaynu ku habaarno ma aha nebi nuuxna wuxuu ku ogaaday waxyii ilaahay u waxyooday inaan gaalada wax ka islaamayaa oo dambe aynay jirin innahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman cid hore kuu rumaysay mooye cid dibkaa rumayn doontaa oo aan hore kuu rumaynini ma jirto muddo badan waa u sabrayey markuu markaa ogaaday oo waxyigaa ilaahay ku ogaaday inaan cid dambo ka islaamayso ka rumayn doontaa aynay jirin sidaas ayuu markaa ku habaaray in ilaahay wada halaago uu sidaa ku habaaray nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam marnaba ma dhicin gaalada dhammaantood inuu halaag ugu duceeyey ou yidhi markaysaa ilaahu wada tirtiro wada halaag inuu yidhi yacni waxaweye ma dhicin marka waxa weeye calaa kulli xaal xadiiskanna saasyada ayuu marka u yahay wuxuuna u keenay munaasabada sabirka fasbiruu ayuu u keenay wabillaahi tawfiiqu wa bihi alicaana ilaahay baa waafajintu ku sugan tahay isagaa ayaana kaalmadu ku sugantaho isagaa kaalmada bixiya baabka afraad baabu sidqi waa baabka ku saabsan runta in la run sheego run lala yimaado ayuu baabkani ku saabsan yahy qaala allahu caza wajal allah wuxuu idhi caza ilaahay isagaa haaliba wajalla isagaa weyne yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow ittaquu allaah allah ka baqa oo mukhaalafadiisa iyo cisyaankiisa iska jiroo iska ilaaliya wa kuunuu waxaad noqotaan maca asaadiqiina kuwa runta sheegaaya la jirkooda noqda wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi wasaadiqiina wasaadiqaati yacni raggii runta sheegayey wasaadiqaati iyo dumarkii runta sheegayey yacni waxaa la sheegay mu'miniinta iyo waxyaalaha wanaagsan ee la imanayaan ina almuslimiina waalmuslimaati waalmu'miniina waalmu'minaati marka toban nooc ayaa la sheegaya toban nooc ayaa la sheegaya oo islaamkii iimaankii yacni sidqigii runtii sadaqadii soomkii yacni waxa weeye saa wad markaasaa marka la sheego toban iyo toban markaa toban raga iyo toban dumara oo acmaasha wanaagsan la kala yimi ayaa marka allah u odhanaya acadda allaahu lahum makfiratan wa ajran cadiima allah wuxuu u diyaariyey dembidhaaf iyo ajar weyn marka waxaa ajarka weyn iyo dembidhaafka lagu helaayo sidqiga ka mid a ah. runta ayaa ka mid a ah. wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi falow sadaquu allaha hadday allah u run sheegi lahaayeen la kaana khayran lahum lakaana wuxuu noqon lahaa ay huwa sidqigu khayran lahum mid khayr u leh buu noqon lahaa mid khayr u leh ayuu noqon lahaa marka baabka wuxuu ku saabsan yahay run sheegga ayuu ku saabsan yahay run in lala yimaado ayuu ku saabsan yahay runtuna waxay tahay waxa weeye waa alikhbaaru bima yuwaafiqu alwaaqic bima yutaabiqu alwaaqic in laga warramo wax marka waaqica waafaqaya ayaa waxa la run ya runtaa laga run sheegayaana waxaa soo gelaya qowl iyo ficil mid walba oo ficilkana waa lagu sifeeyaa runta odhaahyadana waa lagu sifeeyaa labada mid walba marka iimaankii in laga run sheego waa soo gelaysaa yacni ballanqaadkii in laga run sheego waa soo gelaysaa waxaa soo gelaya akhbaarta la sheegaayo in laga run sheego waa soo gelaysaa marka taasaa waxaa run la yidhaahdaa run yacni saasaa la yidhahdaa munaafiqiintu iimaankii kamay run sheegine beenbeen bay iimaanka u qireen markay leeyihiin qalbigayga iimaan baa ku jiro markaa saasaanu ka markhaati kacno oo ictiqaadsannahay been bay ka sheegayaan markaa waxay qalbigooda ka sheegayaan oo dee qalbigooda iimaanku kuma jire gaalnimo iyo nifaaq baa ku jiriya shaki ya marka miday run ka sheegayaan ma aha wa ama alaxaadiisu axaadiista miya xadiiska sagaal iyo kontonaad baabkan marka laga eegayana xadiiska koowaad weeyaane can ibni mascuudin radia allaahu canhu cabdullaahi mascuud waxay ka soo wariyeen bukhaari iyo muslim can inabiyi sala allahu alayh wasalama qaal isagoo nebiga ka warinaya calayhi salaatu wasalaam in nebigu yidhi ina asidqa yahdii ila albiri ina asidqa runtu yahdii wuxuu ku hanuuninayaa qofka ila albiri khayrka ayuu ku hanuuninayaa wa ina albira khayrkuna yahdii wuxuu ku hanuuninayaa qofka ila aljannati jannadu ku hanuuninayaa jannada ayuu ku hanuuninaya wa ina arajula ninku layasduqu run buu sheegayaa xataa yakuuna sidiiqan ilaa uu ka noqdo mid runsheegis badan waa mubaalago sida kale loo soo wariyey xataa yuktaba cinda allaahi sidiiqa ilaa loo qoraayo oo loo xukumayo cinda allaahi allah agtiisa sidiiqan mid runsheegid badan inuu yahay sidaa loo xukumayo o loo qorayo ayaa markaa runsheegga wadaya runta sheeggaasuu daa'imaya ilaa uu cindallaahi sidaa uu noqdo mid marka waxaweye loo xukumay wa ina alkadiba beentu yahdii waxay ruuxa ku hanuuninaysaa ila alfujuuri yacni markaa dunuubtay ku hanuuninaysa dembiyaday ku hanuuninaysaa wa ina alfujuura yacni markaa dembiyaduna iyo faasiqnimaduna yahdii ruuxa wuxuu ku hanuuninayaa ila annaari naarta ayuu ku hanuuninayaa wa ina arajula ninku layakdibu been buu sheegayaa xataa yuktaba cinda allaahi kadaaba ilaa laga qoraayo cinda allaahi ilaahay agtiisa kadaaban mid been sheeg badan inuu yahay yacni ilaa loo qoraayo loo qorayo waxaa loo jeeda loo xukumayo ilaahay agtiisa saa loo xukumaayo yacni dadka agtoodana lagu shaacinayo muttafaqun calayh xadiidkani wuxuu tilmaamayaa runtu inay ruuxa jannada u sababayso oo jannada ku hanuuninayso sidiiq inuu yahayna hadduu runsheegga daa'imo ilaahay agtiisa in loo xukumaayo inuu sidiiq yahay beentuna qofka inay ku hanuuninayso naarta hadduu beentaa joogteeyo daa'imana in ilaahay agtiisa uu ku xukunmayo inuu yahay kadaab mid beena waasoo been badan labada mid walba mubaalaqa laga dhigay sidiiqan iyo kadaaban marka sidiiqan waa kasiiru sidqi waa mid rusheegid badan kadaabna waa kasiiru kadib waa mid been sheegid badan yacni saasay markaa noqonaysa marka inay caaqibada beentu xun tahay ayaa laga qaadanayaa caaqibada runtuna ay wanaagsan tahay been maxaa la yidhaahdaa been waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu alwaaqic waa in laga warramo wax waaqica khilaafaya laga warramo ayaa been la yidhahdaa cinda ahli sunnati waljamaca been waxaa la yidhaahdaa in laga warramo waxa markaa waaqica khilaafaya in laga warramo oo aan waaqica ka jirin ayaa waxaa la yidhaahdaa been taasaa la yidhahdaa lama shartiyo xagga markaa ictiqaadka oo qolyaha muctasilada sida jaaxid iyo markaysa waxaan yacni muctasile kale waxay mareen in la eegaayo markaysaga xagga ictiqaadka iyo xagga waaqica labadaba in la eegayo qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen ictiqaadka hadday waafaqday run tahay walow waafaqin waafiqinbe qolna waxay yidhaahdeen sida jaaxidoo kale labadu inay israacaan oo waaqicana uu waafaqo ictiqaadka qalbigana uu waafaqo markaasuu run yahay labadaba markuu khilaafana been buu yahay labadaba markuu khilaafana been buu yahay halkaa tafaasiil muctasiladu ku kala duwantahay baa jirta oo qaarkood ay leeyihiin markuu ictiqaadka qalbiga khilaafo keliya ayuu been noqonayaa bacdigoodna waxay leeyihiin markuu labadaba khilaafo ayuu been yahay hadduu markaa mid khilaafo midna waafaqo ka warran iyaga agtooda waxay yidhaahdeen waa saadajo run iyo been midna la odhan maayo ya qaarkoodna waxay maya been baa la odhanaya calaa kulli xaal tacaariifta ahlusunna waljamaca ma qabaan ahlusunna waljamaca waxay qabaan marka run iyo been laga hadlaayo wixii waaqaca waafaqaana waa run wixii waaqaca khilaafaana waa been caqiidada qalbiga ha waafaqo ama waafaqin allale wadaada raaqib alasfaani la yidhaahdo oo ictiqaadkiisa aanan aqoonsan ayaa wax saa khilaafsan muctasile mooyaane aan arka oo isagu yidhi waxa labadaba khilaafaa waa been waxa labadaba waafaqaana waa run wixii mid waafaqa midna markaa khilaafana run iyo beenba waa la odhan karaa biictibaarayn oo marka loo eego ictibaarka waaqica marka loo eego yacni wuxuu noqonayaa run ama been marka marka loo eego xagga qalbiga loo eego ma waafaqaynaa yadana markaa sida kale u noqonaya marka shay keliya ayaa la odhan karaa biictibaarin waa kadib haddana biictibaarin waa run waa qowl ghariib ah salaf u sugan oo marka uga horreeyeyna lama oga isaguna wakhtigiisu muta'akhir buu ahaayo qarnigii shanaad buu ahaa shan boqol iyo labadii ayuu dhintay adii ayuu dhintay calaa kulli xaal tacriifka ahlusunna waljamaca qabaan waa sida hore aynu sheegnay wiili aayaddan haddii dadka qaar ishkaal ay ku samayso ida jaa'aka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu ullahi wallahu yaclamu inaka larasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun iyadoo waaqica ay waafaqsan tahay baa haddana layihi been bay sheegayaan miyaynay taasi tilmaamayn ictiqaadka qalbiga ah inuu waafaqaa in lagama maarmaan tahay ila inuu muxamed rasuulullaahi yahay yacni xaqan waa run waana yidhaahdeen haddana waxa lay been bay sheegayaan markay caqiidadii qalbigooda waafiqi weydey waxay markaa yidhahdeen ahlucilmigu tan waxa weeye ka warran qalbigooda ay ka warrameen ayaa ku jirta yaa qaaluu nashhadu innaka la rasuulu ullah shahaadadu waa maxay waa ictiqaadsannahay waa ognahay waa yaqiinsannahay marka ikhbaarka qalbigooda ay ka warrameen inay ka ictiqaadsan yihiin waaqica qalbigooda ka warranka ay ka warrameen shahaadadaasi qalbigooda inay ka soo baxday tay ku been sheegeen waa taas waayo shahaadadu dee cilmi iyo ictiqaad bay markaysa markaa u sharti ah marka waxay ka dhigan inay leeyihiin qalbigayaga waxaa ku sugan arrinkaa ictiqaad jaazim aanu ictiqaadsannahay oo aanu ogsoonnahay oon yaqiinsannahay warkaa inay qalbigooda ay ka sheegayaan waaqica qalbigooda waxay ka sheegeen bay ka been sheegeen idan laa ishkaal xadiiska waxaa laga qaadanayaa khayrku inuu isa sababayo isdhalayo markuu qofku khayr la yimaado khayrkaasi khayr kaloo ka weyn buu u sababayaa markuu shar la yimaadana sharkaasi shar kaloo ka weyn buu u sababayaa yaa waatay culammadu yidhahdaan inna min sawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min cuquubati asayi'ati asayi'ata bacdaha abaalmarinta wanaagsan xasanadu leedahay waxaa ka mid a xasano kaleoo ka dambaysaa inay ka dhacdo ya xasanadii xasano u dhiibto xasanadu saa isugu dhiidhiibo ilaa jannada uu ku galo sayi'adinu xumaantay leedahay waxaa ka mid a dembigaasi inuu dembi kaleo ka weyn u sababayo falammaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay xaqii ka iisheen baa ilahayna qalbiyadooda sii iidhiyey marka markuu run sheego khayraadkii kalena waa ku hanuunayaa albirri waa maxay waa ismun jaamicun lilkhayr waa magaca khayrka kulminaya fujuurna waa maxay waa ismun jaamicun lishar waa magac marka waxaweye fujuurku sharka kulminaya marka runtiina waxay sababaysaa khayr oo dhan khayrkiina markaa jannadu u sababaya ya beentiina waxay u sababaysaa shar oo dhan sharkiina naartu u sababaya waxaana laga qaadanayaa waxa ruuxu ka caado yeesho in markaa waxaweye loo xukumaayo oo ay u sugnaanayso saas aawoodee qofku waa inuu aad iyo aad beenta isaga jiraa yani markan been sheeg waa inaan is odhan waayo hadhow waxa weeye waxay u sababaysaa beeno kalena inay ka dhacaan beeno kalena inay ka dhacaanoo beentiibaa u fududaanaysa xadiidka lixdanaad baabkana waa kii labaade can abi muxammadin alxasan bni caliy bni abi aalibin radia allaahu canhuma qaal waa inankii nebigu calayhi salaatu wasalaam awowga u ahaa oo faatima binti rasuul ay dhashay waa xasan ibnu caliy waa sibtu nabiy sala allahu aleyh wasalam nebiguna manqabuu u sheega oo wuxuu uhi inna bnii haada sayidun wa lacalla allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin inankayga kan ahi inankii inantiisu dhashay buu leeyahy inankayga waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye markaa inantaadu markaysagaa inanka ay dhasho ama ubadka ay dhasho inaad odhan karto waa ubadkaygii ayaa markaa laga qaadanaya maadaama nebigu calayhi salaatu wasalaam uu saa yidhi inna bnii haada sayidun inankayga kani waa mid mudan oo sayid ah walacala allaha an yuslixa bayna fi'atayni cadiimatayn min almuslimiin waxaana rajaynayaa in ilaahay ku islaaxiyo laba kooxoodoo waaweyn oo muslimiinta ka mida ah, arrinkood iyo khilaafkooda inuu dhexdooda ilaahay ku islaaxiyaan rajaynayaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya shayga rajaagae nebigu sheegaa waxay ka dhigan tahay wax muxaqaqay ka dhigan tahay casaa min allaahi waajibun so lama odhan jirin saasoo kale hadday nebiga ka dhacdana waxay yidhaahdeen culammada qaarkood waxay markaa tahay shay muxaqaqay ka dhigan qaala xafidtu min rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam xasanu bnu caliyin waxa uu yidhi waxaan ka xafiday rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuk dac ka tag maa yariibuka wixii ku shaki gelinaya ka tag ilaa maa laa yariibuka waxaan ku shaki gelinayn u tag waxallo wixii aad ka shakido yacni markaa ka tago waxaan shaki ku sugnayn oo aad hubto yacni waayo runtu waa xasillooni yacnii xasilloonni bay u saaxiibtahay walkadiba riiba beentuna waa shaki bimacnaa shaki bay u saaxiib oo qofku markaa waxa waxa beentaa uu taradudayaa naftii waxawaya ku xasililaada rawahu tirmidiyu tirmidi baa xadiiska soo wariyey wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu ihi waa xadiis xasan ah oo saxiixa weeye qawluhu yariibuka bifatxi lyaai wa waxay ku sugan tahay markaa yada in la kordhigo yadeeda iyo in la godo yadeeda yuriibuka iyo yariibuka labaduba bannaan wa macnaahu macnihiisuna wuxuu yahay utruk maa tashuku ka tag waxaad ka shakinayso fii xillihi xalaalnimadiisa ka shakinayso ka tag wacdil ilaa maa laa tashuku fiihi una leexo wixii aanad markaa ka shakinayn xadiiska waxaa loo keenay fa ina sidqa tuma'niina marka koowaad waxaa laga qaadanaya wixii xalaalnimadiisa laga shakiyo in laga weecdo o laga xalaal miirto oo waxa xalaalnimadooda la hubo lala yimaado waxyaalaha marka waxa weeye xaaraanta ana naftu ku xasili mayso walismu maa xaaka fi sadri wa karihta an yatalica calayhi innaas ya yani waxa weeye naftu waxay yani markaa yani xaganayso ya laabtaadii ku soo noqnoqonayo marba marka waxa weeye ku soo noqnoqonaya waxa weeye ma fiicna in laga taga ayaa fiican oo laga dheeraado laga xalaal mirto laakiin in layskaga sugnaado layska daa'imo layahay iska wad iska wad yani markaa marba oo mar walba qalbigii marka waxaweye ku xasili la'yahay ta noocaasi waxawe ma fiicna dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka yani wixii markaa ku shaki geliya ka tag wixii aan shaki ku sugnayn yani qaadoo la kaala runtu waa xasilooni waa lagu xasilayaa wixii markaa waxa weeye wanaagsanna waa noocaas beentuna waxay u saaxiib tahay shaki macnaa waxay u saaxiib tahay yani waxa weeyaan xasilooni la'aan ya oo marka leeya raabahu bimacnaa aqlaqahu waa waxa markaa waxa weeye qofkii werwargelinaya ama dhaqdhaqaajinaya yani waxaweye male shay markaa xayawaana la yidhaahdo raaba kada waxa la yidhahda waa kiciyey ama waa eryey ya marka xasiloonnidii baa marka waxawan yani shakigu ku liddi yahay shakigu xasiloonnida ayuu ku liddi yahay marka waxawe naftu kuma xasilayso waxa beenta ah marka beenta in layska jiro ayaa laga qaadanaya layska ilaaliyo eh, xadiiska koob iyo lixdan baabkana waa ka saddexaad weeyaan can abi sufyaana sakhri bni xarbin radia allahu canhu fii xadiisihi tawiili fii qisati hiraqla abi sufyaan waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyeen oo sakhr bni xarbin ahaa sufyaan waa musallasu siin oo kordhiga siinka iyo hoosdhigiisa iyo godaalkiisu intuba bannaan fii xadiisihi tawiil wuxuu ku sheegay xadiiskiisii dheeraa ee fii qisati hiraqla qisadii hiraqla ku saabsanaa magaca hiraqla asmaada caajimta carabtu wasni carabiyay waafajiyaan marka eh, laba siyood bay u dabdiyaan magacan inay hiraqla yidhaahdaan iyo inay hirqila yidhaahdaan haddii la yidhahdo hiraqla waa calaa wasni dimashqa haddii la yahay hirqila haddii la yidhahdana waa calaa wasni khindifa yacni markaa weeye labadaa wasni ayaa ku bannaan oo markaysa marka ay ku sheegaan qaala hiraqlun eh, hiraqla wuxuu ku yidhi waa boqorkii ruume famaada ya'murukum muxuu idin amraa ninka nebinimada sheeganaya muxuu idin amraa yacni annabiya sala allahu aleyh wasalam wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u qastayaa u jeedaa qaala abuu sufyaan abuu sufyaan wuxuu yidhi qultu waxaan idhi yaquulu wuxuu yidhaahdaa ucbudu allaha waxdahu ucbud allaha allah caabuda waxdahu xaalu allah keligii yahay caabuda laa tushriku bihi shay-an ilaahayna waxba ahugu ugu shariig ha la wadaajinina yacni waxaa la wadaajisaan jirin watrukuu ka taga maa yaquulu aabaa'ukum waxay aabbayaashin yidhaahdeenna ka taga wayaamurunaa wuxuuna amraa bisalaati salaadiyo wasidqi runta iyo waalcafaafi dhowrsoonida yacnii xumaanta laga dhowrsoonado iyo fawaaxishta ee laga dhowrsoonaado wasilati iyo xidhiidhinta qaraabada la xidhiidhiyo ayuuna amraa muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsanyay bukhariiyo muslim baa labaduba soo wariyey sababta marka waxa weeye boqorka ruum oo hiraqla ahi u weydiinayo u waraysanayo abuu sufyaan waxa weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam hiraqle wuxuu u diray ergey ayuu u diray dhambaalna waa ugu dhiibay uu islaamnimada ugu yeedhaayo warqaddii baa u tagtay warqaddii markuu akhristay ayuu wuxuu ogaaday ninkani inuu nebinimo sheeganayo uu leeyahay rasuul baan ahay dabeedna wuxuu doonay inuu bal aqoon siyaada ah inuu ka helo ayuu doonay dabeedna wuxuu yidhi cid marka waxa weeye ninkani meeshuu ka soo baxay cid ka timi oo joogtaa magaalada ma jirtaa markaasaa la yidhi haa qolo carab oo maka ka timi baa joogta tijaarayna u yimaadeen qolada abu sufyaan baa ka mid ahaa abu sufyaan ayaa ka mid ahaa halkii buu markaa yidhi u yeedha markaasaa loo yeedhay layidhi boqorkaa idin yeedhaya kaalaya way tageen waa loo geliyey boqorkii madaxdiisii iyo wadaaddadiisii la diinta ahaana waa la joogeen kirstaanka ahaa markaasuu dabeedna wuu yidhi ninkan baan wax idinka weydiinayaa waxaan idinka weydiiyo run iga sheega yaa idinku nasab dhow wuxuu doonayaa inuu hubsado markaysaga ninka ugu aqoonta badan ila qofka markaysaga ugu xigaa dadka kale waa uga aqoon badan yihin abu sufyaan baa wuxuu idhi aniga ayaa ugu dhow intaa isu jirtaan buu idhi markaasu odayga afraad baan isugu tagnaa yacni saddex baanu kala tirsannaa ka afraadna waa ku kulannaa waa cabdumanaaf baanu isugu imaadnaa markaasuu deedna qoladii kale ku yidhi waxbaan weydiinayaaye waxa uu ii sheegay haddii markaa uu been ka sheego yacni markaa ku beeniyo sheega markaa sida saxda markaasuu su'aalo badan weydiiyey dhowr iyo toban su'aalood ayuu weydiinaya su'aaluhu weydiiyaa waxaa ka mid ahaa muxuu idin amraa muxuu amraa wuxuu wuxuuhi wuxuuna amraa allah keligii caabuda hana u sharig yeelina cid kalena hala caabudina kana taga waxay aabbayaashiin odhan jireen yacnii waxaan baa sanamadan baa noo shafeeco qaaday iyo rabbi noo dhoweynaya waxaana ka taga ya iyo caadooyinka xunxumaa wuxuuna amraa salaadda iyo runta iyo dhowrsoonida iyo qaraabada in la xidhiidhiyo su'aalihii kalena waa ka jawaabay waraysigaa keliyuu ku xaqiiqsaday boqorkii ruum ee hiraqla ahaa muxamed inuu rasuul ilaaha yahay calayhi salaatu wasalaam waa yaqiinsada waa gartay inuu markaa rasuul yahay wuxuu yidhi waxaad iga sheegtay hadday tahay run hadday tahay hadday run tahay halkaa aan addimada ku hayo wuu qabsanayaa ya halkaa addimada aan ku hayo wuu qabsan doonaa hadday run tahay waxaad ii sheegto taasi waxay caddaynaysaa qolyaha marka waxa weeye mutakallimiinta ee khalafka ahi warka ay sheegaanoo ku saabsan nebinimada iyo rasuulnimada waxaa lagu garan karaa keliya mucjizaad khawaariqulcaadaat ah warkaas inaanu sax ahayn waraysi keliya su'aalahan la weydiiyey keliya lagu garta yaa marka in lagu garan karo mucjizaadka waa jirtaa laakiin keligeed ma aha waxa lagu garan karaa sax maaha warkaas in la yidhahdo waxa lagu garan karaa waa mucjizaad khawaariqulcaadaata bes baa lagu garan karaa wax kaloo lagu xaqiiqsan karaa ma jirto in la yidhaahdo sax maa akhlaaqdiisa keliyaa nebi caddaysa inuu nebi yahay waayo sideedaba nebi yaa sheegta nebi laba nooc baa sheegta dadka ka ugu runta badan iyo dadka ka ugu beenta badan ku kale ma sheegtaba ma isku qaldamayaan asdaqu nnaas iyo akdabu nnaas laba isku dhehgelaya ma tahay waayo ninka ay gaadhay beenbeen inuu nebinimo u sheegto allah ku been abuurto waa nin beentii keenay boqolka oo beentu biyaha u tahay ya xagga akhlaaqdana wax alla wuxuu dhowranaya waa midaanu jirin oo wax kastoo xun samaynaya nebina wuxuu markaa yahay nebiga dhabta ahi waa dadka ka ugu runta badan oo xabad beena weligii laguma qabto waa midda labaadee xagga akhlaaq ahaanna waa ka ugu nadiifsan ee ugu hufan ee xumaanta ugu dheeraanshaha badan ee wanaagga ugu samaynta badan akhlaaqdiisa keliya baa marka waxaaan caddayn ahoo bayine ah inuu markaysa waxaa nebi yahay bale wejigiisa keliyaa laga garan jiray dadka qaarkood intay arkaan bay odhan jireen ashhadu anna hada alwajha laysa biwajhi kadaab waxaan qirayaa wejigaasi weji beenawaas inaanu ahay abu sufyaan markan la waraysanayo gaal buu ahaa colaad weynna nebiga waa u qabay wuxuu yidhi colaadda jirtay daraaddeed aan u qabnay nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaan been sheegi lahaa qolada ila socotaa igumay beeniyeen oo kama baqaynin inay warkaan idhaahdo ay yidhahdaan sidaa maahae sidaa weeyi laakiin waxaan been u sheegi waayey buu idhi nin weyn baan ahayoo in hadal beena layga raro oo layahaa saasuu yidhi baan nacayey buuhi hadda ka warran halka dad muslimiin ahi ayagu beentii sheegayaan isagoo gaala ayuu wuxuu ka qashaafayaa kelmad beena in laga raro la yidhaahdo markaysa markaa beentaas ugu hadla ya siday marka waxa weeyaan yacni u ilaashan jireen sharaftooda ayaa laga qaadanaya runtana ugu dadaali jireen ya taasaa laga qaadanaya oo beentu ummadaha dhammaantood agtooda waa ka xuntaa oo gaalada qole odhanaysa waxa beentu way fiican tahay odhanaysa la heli maayo hadduu doono beenta ha sheego laakiin runtuu ammaanayaa beentana waa dhaleecaynaya marka inay runtu wanaagsan tahayna waa ku tusinaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa dacwadii rasuulku ku baaqayey inuu markaa garteen wax ugu yeedhaayo iyo wax u diidaayo ya markuu weydiiyey muxuu idin amraa wuxuu ugu hormariyey allah keligii caabuda cidna ha ugu sharig yeelina cid ha la wadaajisan jirin ka taga waxay abbayaashin yidhahdeen kadib buu marka ashyaada kalena u sheegay wuxuu u keenay markaa baabka wasidqi in nebigu calayhi salaatu wasalaam runta amraayey xadiiska labiyo lixdan baabkana waa ka afraad weeyaane can abi haabitin abi haabit wuxuu muslim ka soo wariyey waqiila abi saciidin abi saciid buu ka soo wariyeyna waa la yidhi abi saciid baa laodhan jiray wa qiila abilwaliidi kunyadiisaa laysku khilaafay waxaa dhici karta qaarkood baa kunyadoodu tacadudi jirtay oo de marka waxa weeye dhowr kunyo yeelan jiray sahl ibni xunayfin oo sahl ibni xunayf ahaaday wahuwa badriyun waa saxaabi beder ka qayb galaya radia allaahu canhu allah raalliha ka noqdee wuxuu sheegay ana anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu qaala uu yidhi man sa'ala allaha tacaala man sa'ala allaha ku kastoo allah weydiista tacaala allah isagaa korreeye ashahaadata shahaado weydiista bisidqin xaaluu run ku dheehan yahay weydiista ballaqahu allaahu allah wuxuu gaadhsiiyaa manaasil ashuhadaa yacni guryaha iyo markaa darajaadka shuhadada ayuu gaadhsiiyaa ya yacni waxa weeye xagga derajooyinka iyo martabada shahaadadu joogta ayuu gaadhsiiyaa manaasil waa jamcu mansila wa in maata calaa firaashihi haba ku dhinto firaashkiise darajaadka markaa shahaadada ilaahay gaadhsiiya rawaahu muslim xadiiska muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa cidda ilaahay ka barida shahaado laakiin ka run sheegaysay dhab ka ahayd ducadaa uu ilaahay ka baryayaa oo niydhab ay ahayd ilaahay darajada shahaadada ayuu gaadhsiinayaa walow isagu markaa yaan laba dilin oo yacni shahaadadii ficlan yaanu uba helinbo ugu dhicin inay gaaladii dilaane oo firaashkiisa iyo gurigiisa haba ku dhintaba isagoo iska nabad qabe eh waxa weeye derajadii shahaadadaa la gaadhsiiyaa taana waxaa laga qaadanayaa qofku markaa khayrka uu doonaayey oo u niyaysnaa niyadiisuna ay dhammaystirnayd wuxuu markaa awoodi karayaane la yimi in ilaahay calaa xasabi niyatihi ku abaalmariyo ayaa laga qaadanayaa hmm, wa innama likulli imri'in maa nawaa qof walba waxaa u sugnaaday wuxuu niyeeya u sugnaaday marka hadduu markaa niyeeyo inuu markaa noqdo shahiid inuu noqdo ilaahayna weydiistay ka dhab tahay ilaahay derajada shuhaadada ayuu gaadhsiinayaayo waxa shuhaadada la siiyo ayuu ilaahay siinaya tan oo keliyana maahee camal kastoo wanaagsan oo qofku markaa niyo dhaba ula yimaado ilaahay waa gaadhsiinayaa ya hadduu cilmiga markuu markaa doonayo inuu barto oo markaa niyadiisu ay tahay niyo dhab ah inuu noqdo caalim billaah wa biamri illaah inuu allahna markaa mid u aqoon laho yaqaano yahay alla yaqaan inuu noqdo rabo ee sharciga ilaahayna inuu mid caalim ku ah inuu noqdo uu doonaayo liajli illahna sidaa u rabo ilaahay dartii niyadaasina ka dhab tahay ikhlaasna ay ka tahay yacnii sidqiyo ikhlaas uu jiro hadday dhacdo inaanu martabadii gaadhinoo caalim noqonin fadliga culammadu helaya wuxuu ku helayaa niyadiisu ku helayaa waatay qisada sheegeen ay yidhaahdeen markaysaga inaan yani markaa yarbaa doonay cilmiga inuu barto yacni sheikh markaa caalimo oo culammadii hore ka mida ah, ayuu xalqaddiisii tegey dabeedna markaasu waxa weye xalqaddii markuu tegey buu cilmigii ayuu maalmo ayuu joogay oo wax dhiganayey geeri degdega u timi o inankii baa dhintay waxaa ku riyooday mid xertii ka mida ah ku riyooday wuxuu ku riyooday iyadoo culammada lala soo saaray ou safka culammada ku jiro shiikhii buu u sheegay markaasuu inankii yaraa ee berigii dhaweyd inoo yimi ee caynkaas ahaa ee maalmaha yar ee kooban inala joogay maalmaha yar inala joogay ee dhintay waxaan ku riyooday isagoo safka culammada ku jiro oo culammada lala soo saaray sheikhii wuxuu yidhi waxaa laga yaabaa niyo dhab ah oo inuu caalim noqdo liajli illaah inay niyadaasi ku sugnayd oo ka dhab ahayd niyadaasoo dhab inay ku sugnayd dabeedna calaa xasabi niyatii lagu abaalmariyey oo waataa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walba waxa u sugnaaday wuxuu niyeeyaa u sugnaaday dee hadduu sidaa niyeeyey niyadaasina ka dhab ahayd bisidqin wa ikhlaas waxay noqonaysaa inuu markaa helayo oo yeelanayo ayay markaa noqonaysa saas ayay markaa noqonaysa waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa allah in shahaado la weydiisan karo oo laga baryi karo shahaado ilaahay uu markiisa markaa shahaado igu arsaaq in la odhan karo waa laga qaadanaya tamanigii cadowga la tamaniyayee la diidayeyna inaanu soo gelayn ayaa laga qaadanayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk